alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay ruux hadduu qadarka ka shakiyo muxuu xukunkiisu noqonaya qadarka rumaynta la rumeeyaa waxay ka mid tahay min arkaan aliimaan ictiqaad jaazima oo yaqiin ah waynu ku rumeeyaa hadduu ka shakiyo ilaahay cilmigiisa oo allah wax walba og maraatibta qadarkuu ka mid yahaye eh? waa gaaloobaya waayo ictiqaadkii jaasibkaa yaqiintaa lagama helin beeninta la beeniyey iyo shakiga laga shakiyaana waa isku mid qaacid ahaan markay culammadu leeyihiin alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxay ku saabsantahay umuuraha camaliga abay qaacidadu ku saabsantahay umuuraha ictiqaadiga kuma saabsanaa caqaa'idii waxaa la rabaa ictiqaad jaazim oo yaqiina la rabaa yaqiinta haddii la waayona waxay la mid tahay in la beeniyey ka dhigan tahay yani waa isku xukum shakiga iyo takdiibka mid waliba waa gaalnimo su-aal labaad waxay ku saabsan tahay fadanna an lan naqdira calayh macnahaan muxuu noqonayaa maadaama nebi ilaahay uu ahaa ambiyada ilaahayna ay qadarka rumaysan yihiin si yaqiin ah jawaabtu waxay yidhaahdeen culammadu fadanna an lan naqdira calayh ay an lan naqdiya calayhi bitadyiiq inaanaanu yacni markaa cidhiidhiyayn ama cidhiidhi u qadarayn ayuu maleeyey marka daatada qadarka kama yacni markaa maluhu kuma saabsana ee maqduurka loo qadarayaa inuu tadyiiq yahay iyo cidhiidhi inaanu kaasi jirayn ayuu maleeyey ay alla nudayiqa calayh ama naqdiya calayhi bitadyiiq naxwa haada waxaa inoogu dembeeyey mawduuca ku saabsan alixsaan su-aal baa waxay ku saabsan tahay aayadahan sheikhu soo deliishaday weji ka deliishanaya waa xaggee xaggee ixsaanku kaga sugan yahay jawaabtu waxa weeyaan maadaama ixsaanka noociisa weyni ku saabsan yahay cibaadada ilaahay akhbirnii can alixsaan qaala an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak aayaadkana ay tilmaamayaan ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa iyo araggiisa uu ilaahay arkaayo cidda kacaysa cidda cibaadaysanaysa cidda markaa gedgadoomaysa ee markaa waxa weeyaan yani sujuuda iyo acmaasha kale ku gedgadoomaysa fain lam takun taraahu fainahu yaraak xadiisku muxuu sheegayay haddanad adigu arkaynin allah isagaa ku arkaaya marka ruuxu isagoo xaqiiqsan oo yaqiinsan allah inuu taalacanayo oo arkaayo oo og yahay cibaadada waa allaha caabudayaa waxay noqonaysaa yacni cibaado ixsaankii ku dhisan tuu sheikhu ka cabiray cibaadatu alharabi waalkhawf fain lam takun taraahu fa fainahu yaraak waa la mida aayadda kale wamaa takunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camalin ila kuna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih marka ruuxu waa inuu markaa yaqiinsan yahay oo qalbigiisa ay xaadir ku tahay markuu allah caabudaayo in allah og yahay oo arkaayo yacni waa inuu sidaas yadaa xaqiiqsan yahay sheikhu waxau uhi raximah llah wadaliilu min asunati xadiisu jabraa'iila almashhuuru can cumara radia allaahu canh daliilka xagga sunnada laga deliishanaayo oo maraatibu diin alislaamiyi laga deliishanaayo martabat lislaam martabat liimaan martabat lixsaan intaba waa xadiisu jabraa'iila xadiiskii jibriil jabraa'iil waa luqo yacni ku sugan fi ismi jibriil oo luqaad mutacadida ku sugan jibriil iyo jibraala iyo jabra'iila iyo jabra'ila yacni markaa luqaad markaa mutacadida ayaa ku sugan marka isimkan luqaadkii ku sugnayd luqo ka mida weeye jabra'iil jinka in lahoos hoos dhigay iyo in loo kor dhigaana waa markaa waa ku bannaantay almashhuuru xadiiskaasoo caan ah can cumara cumar laga warinaayo radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdo cumare yacnii ridaha iyo raallihaanshaha u kordhiyo raallihaanshaha uu ka raalli yahay ha u ziyaadiyaa laga tilmaamayo qaala baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam daata yowmin id talaca calayna rajulu shadiidu bayaadi ihiyaab xadiisu jabraa'iil waxaa loo yidhi qisadiisa ayaa jibriil ku saabsan culammadu markay yidhaahdaan xadiisu kada laba sidood bay u isticmaalaan mar waxay u isticmaalaan inay uga jeedaan raawiga ama saxaabiga xadiiska soo wariyay inay u nisbaynayaan oo waxaa la odhanayaa masalan xadiisu cumara marka la yidhaahdo xadiisu abi hurayra ama xadiisu cumara waxaa loo jeedaa raawigii soo wariyaa loo nisbaynaya xadiisu cumara ama xadiisu abi hurayra marka la odhanaayo iyo saxaabada la midkaa ah marka loo tiirinaayo xadiis waxaa looga jeedaa inuu xadiidkaas soo wariyey waana isticmaalka tirada badan leh si labaad culammadu waa isticmaalaan oo cidda xadiidku qisadiisa ku saabsan yahay in loo nisbeeyana waa dhacdaa oo markay culammada fuqahadu ay leeyihiin xadiisu musii'i salaatih ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisii dee isagu raawigii xadiiska soo wariyey ma aha almusii'u salaatah ama almusii'u salaatih labadaba waa la odhan karaa isagu ma soo warin xadiiska oo raawigii ma aha laakiin qisadiisa ayaa xadiisku ku saabsan yahay sidaasaa xadiisu musii'i salaatihi loo yidhi kanna waa saasi leeg yacnii qisada jibriil iyo su'aalihiisa iyo jawaabaha lagaga jawaabayo baa xadiisku ku saabsan yahay sidaasaa xadiisu jabraa'iila loo yidhi xadiiskanna waxaa soo wariyey cumar waa soo wariyey abu hurayrana waa soo wariyey riwaayada abu hurayre bukhaariiyo muslim baa soo wariyey way isku waafaqeen waa muttafaqun calayh laakiin riwaayada cumaar muslim baa la gaar noqday furuuq yar baana u dhaxaysa ay alfaadaha qaarkood ku kala duwan yihiin qaala baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam daata yowmin id talaca calayna rajulun shadiidu bayaadi siyaab baynamaa ay fii zamanin wakhti gudihiiso naxnu annagu juluusun aanu fadhina buu yidhi cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam cumar baa odhanaya rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam agtiisa aanu fadhino oo qaar fadhiya aanu nahay daata yowmin wakhti maalin u saaxiiba ah ama maalin gudaheed id talaca calayna waabayadii ou nagu soo baxay korkayaga rajulun nin nagu soo baxay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen id wakhtiyada qaarkood bay u timaadaa eh, iyadoo looga jeedo mufaajao looga jeedo oo idaada mufaaja'ada ay la macno tahay ahlucilmiga saas tilmaamayna waxaa ka mida siibawayhi waghayruhu baa ka mida oo sidaas yadaa sheegay ibnu hishaam alansaarina waxa uu ku keenay kitaabkiisa muqni labiibka ayuu ku keenay oo arrinkaas marka waxa ku xus oo ku tilmaamay markaa siibaweyhi iyo abu xayaan iyo ibnu hishaam alansaari iyo waa sheegeen daabitkeedu waxay tahay marka id looga jeedo mufaaja'a looga jeedo waa inay dhacdaa bayna ama baynama dabadeed waa inay dhacdaa markay bayna ama baynama ay dabadeed dhacdo id id ay dambayso id ay dhacdo bacda bayna aw baynama waxay yidhaahdeen waa lilmufaaja'a ka qowlihi istaqdir illaaha khayran wardayanna bihi fabaynama alcusru id daarat mayaasiiru shawaahidday ka mid tahy shawaahidda saa loo daliishaday bay ka mid tahy id alaca calaynaa waaba yadii ou nagu soo baxay korkayaga ninkaasoo shadiidu bayaadi siyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daranto aad u dharcad shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgooduna ay daran yihiinoo aad u tima madow ninkaasoo laa yuraa calayhi korkiisa aan lagu arkayn asaru safari socdaal ama safar raadkii aanu ka muuqan korkiisa lagu arki maayo wax raad safar ah waayo ruuxu socdaalka ah dee boor buu yeeshaa maryaho marka waxaa ka jactaduu yeeshaa inay uskag yeeshaan buu yeeshaa caddaanta maryuhu inayna aad u caddaan baa ka iman karta safarkii yacnii raadadka safarku waa muuqdaan walaa yacrifuu mina axad ninkaasoo qof naga midina aanu garanayn muxuu ka ogaaday cumar inaan qof ka midii saxaabada halkaa joogtaa qof ka midii inaanu garanayn wuxuu ka ogaaday istiqraabka ay wada qariibsadeen oo riwaayaadka qaar baa ku soo arooray inay isweydiiyeen oo ay garan waayeen toos markay isu su'aaleen cid sheegta waa la waayey muxuu u sheegayaa in maryihiisu aad u caddaayeen iyo in timihiisu aad u madoobaayeen wuxuu u sheegayaa laa yuraa calayhi asaru safarka dambe uu sheegayo bay iyaduna sii xoojinaysaa oo markii la arkay nin maryihiisu marka ay aada markaa u cad yihiin aan innaba wax boodha iyo wax uskagii ayna ka muuqan wax jactadii ayna ka muuqan timaha madowgooduna aad u daran yahay wax boori aanu ka muuqan wax cambusoo timuhu cambusan yihiin ayna ka muuqan ashyaada kalena laa yuraa calayhi asaru safar daahiru xaalihi waxaa laga fahmayaa in nin magaalada ka soo toosay inuu yahay saasaa loo qaadanaya walaa yacrifu minna axadna waxay tilmaamaysaa inuu nin qariiba yahay waayo nin degaanu magaalada ka soo toosay hadduu ahaan lahaa dee ciduunbaa garan lahayd hadduu xataa qariib cid ku soo degay ahaan lahaa markaa lafteeda cid baa garan lahayd marka laba arrinoo iskhilaafsan baa meesha ka muuqda ninkii waxa weeye wuxuu egyahay nin qariib ah ayuu si ugu egyahay markii la garan waayey si kalena wuxuu ugu egyahay nin magaalada ka soo toosay maadaama raad safar iyo socdaal aanu ka muuqan wax boodha aanu lahayn oo dharkiisina aad u cad yihiin timihiisina aad u madow yihiin xata jalasa ila nabiy sala allahu alayh wasalam ninkii waa soo socday xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga intii ka ahaatay ilaa uu markaa fadhiistay oo gaadhay nebiga marka waxa weeye meel ka durugsan ma fadhiisane nebiga hortiisu markaa soo fadhiistay fa asnada wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi ninkii labadiisii ruug ilaa rukbatayhi ay ilaa rukbatayhi nabiy sala allahu alayh wasalam labadii ruug ee nebiga ayuu labadiisii ruug uu madaxa u saaray waa min shiddati lqurbi siduu nebiga ugu dhowaaday siday u daran tahay wa wadaca wuxuu dhigay oo saaray kafayhi labadiisi kaf ama cukurna wuxuu saaray calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam labadii bowdee nebiga calayhi salaatu wasalaam buu saaray damiirka fakhidayhi ku jira culammadu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay u celiyeen rajulka laftiis oo calaa fakhidayi rajuli labadiisi kaf ama cukur wuxuu dhigay waa intaa markaa gacmaha jalaqsatayda ka horraysa baabacooyinkiisoo kale ayuu wuxuu saaray calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi rajuli nafsihi ninka labadiisi bawdo labadiisii gacmood ama labadiisii cukur buu saaray labadiisii bawdo oo in laga tilmaamayo isagunbaa markaa gacmihiisii labadiisa bawdo saaray kaasi waa qowl qowlka labaad waxa weeyaan fakhidayhi in damiirka loo celiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo calaa fakhidayhi calaa fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam labada cukur wuxuu saaray gacmihiisa intaa hore ee cukurada ama kafka markaa inta ah calaa fakhidayhi calaa fakhidayi nabiy sala allahu alayh wasalam labada bowdee nebiga calayhi salaatu wasalaam buu saaray labada wejiba culammadu waa sheegeen shuraaxda qaarba mid bay mareen oo ay arjaxeen alimaamu nawowi wuxuu arjaxay calaa fakhidayi rajul waana sida ibnu cuthaymiin u iishay oo doortay culamo kalena waxay arjaxeen in laga tilmaamayo calaa fakhidayi nabiy sala allahu aleyh wasalam waana sida xaafid ibnu xajar wa hayruhu ay ku fasireen waana sida arjaxa ah waxaana caddaynaysa oo sidaa tasriixinaysa riwaayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga uu ku taxsiininayo ayaa sidaa caddaynaysa oo calaa fakhidayi nabiyi sal allahu aleyh wasalam odhanaysa xaafid ibnu xajarna riwaayada waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi sanadkeedu waa xasan sanadkeedu waa xasan buuri culammada u fasirtay calaa fakhiday rajuli waxay yidhaahdeen waa hay'at lmutacallim waa adabka ay tahay inuu fadhiisto ruuxa mutacallimka culammada sida kale u fasirtay oo yidhi markaa si baabaco ayuu bawdyaha nebiga saaray calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye waa ziyaada fi tacmiya ay yidhahdeen wuxuu uga jeeday garashawaaga la garan waayo inuu markaa kordhiyo oo ay qariibsadaan oo is yidhaahdaan kani waa marka acraabi markaa is yidhaahdaan maysaa u qaataan maxaa u geeyey boodyaha nabiga calayhi salaatu wasalaam saa is yidhahdaan wa qaal wuxuu yidhi ninkii yaa muxammadu muxammadow yaa rasuul allahi kulama khitaabin laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda nebiga magaciisu ugu yeedhay si ay u moodaan bay yidhaahdeen culammadu inuu yahay markaa nin eh, acraabi ah oo warka uu sheegaayo ay aad ugu fiirsadaan wa qaala wuxu uhi yaa muxammadu muxammadow akhbirnii iiga warran cani lislaami islaamnimada iiga warran faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah islaamku an tashhada an laa ilaaha ila allah waa inaad qirtaa mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane ay laa macbuuda bixaqin ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah iyo inaad qirto in muxammadna rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam wa tuqiima asalaata iyo salaadda inaad taagto oo aada ogto iyadoo dhammaystiran aad sideeda ula timaado wa tu'tiya azakaata sakadana aad bixiso wa tasuuma ramadaan ramadaanna aad soonto bisha ramadaanna aad soonto wa taxuja albeyt baytullaahi alxaraamkana inaad xajido in istatacta ilayhi sabiila haddaad kari karto waddo aad ku gaadho haddaad awoodi karto inaad xajido beydka wuxuu ku fasiray shanta arkaanulislaamkuu ku fasira waa ee islaamnimada arkaanulislaam weeye buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimadana shan baa lagu bineeyo oo lagu dhisay xadiiska ibnu cumarna waa kii sheegaayay saas marka shantii arkaanu islaamka ayuu ku fasiray qaala sadaqta waxa uu yidhi ninkii su'aalay nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aasha ah suurad nin buu ugu yimiye oo nin baa la moodayay wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay facajibnaa lahu yas'aluhu wa wuxuu yidhi cumar facajibnaa lahu waa la yaabnay lahu ay lirajul ninkaas ayaannu la yaabnay sababtay ula yaabeen waa maxay yas'aluhu waa weydiinayaa waa su'aalayaa wa waana u rumaynayaayo runtaa weeye buu odhanaya markuu nebiga su'aalaha weydiiyey waxaa laga fahmayey oo loo qaatay inaanu garanayn inaanu garanayn baa loo fahmay oo cilmi raadin uu weydiiyey markuu yihi waa runtaana waxaa iyadana laga fahmay inuu garanayo marka labadii arrin baa iska hor imanaya ya su-aashuu weydiiyey ee uu su'aalay waxaa loo fahmay inaanu garanayn rumayntuu u rumeeyo uu yidhi runtaa weeyana waxa loo fahmay inuu garanayo marka labadii arrin maadaama iskhilaafeen la yaabka ta keensatay waa taa weeye miyuu garanaya mise ma garanayn qaala fa akhbirnii can iliimaan wuxuu idhi iimaanka iiga warran ma aliimaan iimaanku waa maxay qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iimaanku an tu'mina biاllaah waa inaad rumayso allah aad rumayso asu'aalu mucaadun fi ljawaab ay huwa iimaanku an tu'mina billaahi waa inaad allah rumayso wa malaa'ikatii iyo malaa'igta ilaahay aad rumayso wa kutubihi iyo kutubta ilaahay aad rumayso kutubtuu allah soo dejiyey wa rusulihi iyo rasuullada ilaahay aad rumayso dhammaantood walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamadana aad rumayso wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iyo inaad qadarka rumayso in ilaahay ashyaada qadaray uu sii ogaa waxa dhacaya oo dhan inuu ilaahay ogaa wax alla waxa dhacaya ilaa yowmi alqiyaamana inuu qoray inuu doonay waxaasi inay dhacaanna inuu doonay waxa dhacayoo dhanna inuu abuuray maraatib alqadari alarbac afartaba in la rumeeyo waa soo gelaysa wa tu'mina bilqadari iyo qadarka inaad rumayso ka bedelo khayrihi qadarka kiisa khayr kale aada rumayso ay khayri ilqadar wa sharihi ay wa shari alqadar iyo qadarka kiisa shar kale bimacnaa maqduurka kiisa shar kale iyo kiisa khayr kaleba inaad rumayso taqdiirka oo ah ficilkii ilaahay ah ogaalkiisii iyo doonistiisii iyo ficilkiisii iyo abuuristiisii ah taqdiirka oo noqonaya ilaahay cilmigiisa qoraalkiisu ashyaada sii qoray doonitaankiisa ashyaada uu doonay iyo waxa dhacaya inuu abuuray abuuristiisa oo ficilkiisii ah kullu daalika iyagu shar ma leh oo ilaahay iyo afcaasha ilaahay waa wada khayr laakiin maqduurka la qadaray oo mafcuulkii ah qadarka ku dhacay wuxuu u qaybsamaa mid khayr leh iyo mid shar leh ayuu u qaybsamaa marka inaad qadarka rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale mid walba khayrihii damiirku wuxuu u noqonayaa yani qadarka wa sharrihii waa saasi leeg marka waa badelu mufasal min mujmal shay mufasala laga beddelayaa shay mujmal ah waxay soo gelaysaa min qabiili badeli lkulli min alkulli waayo khayrihi wa sharrihi waxay la eg bilqadari bay la egtahay waa qadarkii oo dhan marka arkaanta iimaanka lixda ah ayuu markaana iimaankii ugu qeexay oo ugu fasiray qaala wuxuu idhi ninkii sadaqta runbaad sheegtay qaala wuxuu idhi fa akhbirnii iiga warran can ilixsaani samafalka iiga warran qaala an tacbud allaha kaannaka taraah ay huwa ixsaanku an tacbud allaha waa inaad allaha caabuddo kaannaka taraahu xaalaad shabahayso mid arkaayo kale aad shabbahayso aad allaha caabuddo xaal aad u eg tahay mid allah arkaaya sidii waxaad arkaysoo kale aad u caabuddo fa in lam takun taraahu haddaanad ahayn mid arkaaya arkiba mayside oo ma arkayside fa innahu yaraak allah fii daari dunya laguma arko daarta adduunya inta la joogo allah lama arkaayo laakiin aakhiro mu'miniintu waa arki doonaan tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo tacallamuu waxaa barataan tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut inaan mid idinka midi rabbigiina aanu arkayn ilaa uu dhinto marka fii daari dunya allah laguma arkayo iyadoo qofku soo jeeda soo jeed fii daari dunyaa allah ku arki maayo waana laysku waafaqsan yahy inaan allah adduunyada intii la jooga ee lagu noolaa soo jeed cid soo jeeddaa allah inaanay arkin waa biitifaaqi alculamaa marka laga reebo nebigoo la ysku khilaafay calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi moxamed bay culammadu isku khilaafeen fii daari dunyaa intuu ku noolaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo soo jeeda ilaahay ma arkay sida leylat lisra walmicraaj ilaahay ma arkay mise ma arkin taa culammadu waa isku khilaafeen laakiin saxiixu wuxuu yahay taa lafteeda inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo soo jeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu adduunyada ku noolaa inaanu ilaahay arkin laa fii leylati isra walmicraaj walaa fii hayriha laakiin hurdo ilaahay waa ku arkay waxaana u daliila inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu adduunyada joogay ilaahay aanu arkin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar oo nabiga la su'aalo oo lagu yidhi hal ra'aytu rabbak rabbigaa ma aragtay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi nuurun anna araah yacni nuur baa iga teeday ama iga xijaabay ee sidaan u arkayaa waa fi saxiixi muslim nuurkaa ka teedayna waa nuurkii xijaabka weeye waa nuur makhluuq ah riwaayo kaleo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa ra'aytu nuuran nuur baan arkay nuurkaasi waa nuurkii xijaabka wey dee allah waan arkay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam hadday jiri lahaydna waa sheegi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la su'aalay waa ka warrami lahaa nuurka xijaabkana waxaa sheegaya xadiiska kale ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi muusa alashcari qaala qaama fiina rasuulu sala allahu alayh wasalam bihamsi kalimaat in allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam yakfidu alqista wayarfacuh yurfacu ilayhi camalu lleyli qabla camali الnahaar wcamalu الnahaari qabla camali اlleyl xijaabuhu الnuur aw الnaaru low kashafahu laaxraqat subxaatu wajhi ma intaha ilayhi basaru min khalqih mawdicu shaahid waxaynu ujeednaa xijaabuhu الnuur aw الnaar wa shakun min araawi laakiin riwaayaadka qaarkood oo nuur jasminaya ayaa jira xadiidkan kalena ra'aytu nuuran iyo nuurun ana araah waa kuwa tilmaamaya ta kale nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii leylat lisraa walmicraaj waxyaalihii la tusay marka laga warramaayo allah wuxuu yidhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayaadka rabbigii ee weynida badan wax ka miduu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee hadduu allah arki lahaa ammaanta lagu ammaanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam in aayadihii rabbi wax ka mida u arkay waxaa ka miisaan badnaan lahayd oo lagu ammaani lahaa inuu allah arkay inuu allah arkay baa ka miisaan badnaan lahayd adilo kalena waa loo deliishadaa fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaanad ahayn mid rabbi arkaaya fainnahu allaah yaraaka waa ku arkaya marka macnuhu wuxuu u dhacayaa marka hore ilaahay waxaad u caabuddaa si aad arkayso kale u caabud sidaad cibaadada ugu dadaalayso sidaad ugu khushuucayso sidaad qalbiga u soo xaadirinayso sida marka waxaa weeye khawfka iyo rajaaga iyo xubbiga intaba aad ula imanayso si aad arkaysoo kale u caabud waa maqaamu lmuraaqaba haddaad taa gaari weydo ilaahay haddaanad markaa arkaynin arkiba mayside wa fi daari dunya kuma arkayside fa innahu yaraaka allah waa ku arkaya marka adoo xaqiiqsan oo yaqiinsan oo qalbiga ku soo xaadiriyey allah inuu ku arkayo ku daalacanayo ku og yahay allah caabud qalbigaaga iyadoo taasi xaadir ku tahay allah caabud marka ixsaanka waxaa laga warramay kamaalkii ixsaanka ixsaanka waa inaga nidhi wuxuu u qaybsamaa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi baa ka hadallay wa khaaliq innaasa bikhulqin xasan waa ixsaankii khalqiga waquluu linnaasi xusna waa ixsaankii khalqiga wa bilwaalidayni ixsaana waa ixsaankii khalqiga loo samayna damaaragta wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin labada nooc waa soo gelayaan in cibaadada ilahay ixsaan lagu sameeyo iyo in mucaamalada khalqiga ixsaan lagu sameeyo marka ixsaan fii cibaadat illaah marka laga hadlayo waxaa u asala tawxiidkii ikhlaaska oo rukniga weyn ah oo shirkiga la iska ilaaliyo labadiisa noocba shirkulakbar iyo shirkulasqar iyo mutaabacada markaa nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam daahiran wa baatinan in lagu samafalo asalku waa taas oo bidacina laga dheeraado kamaalkiisuna waa kan nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak aayadda allah u yidhi aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala liyabluwakum ayukum axsanu camala ixsaanka halkaa lagu sheegay labada noocba waa lagu fasiray mutaabacada iyo ikhlaaskaba yacnii ixsaanku mar wuxuu usoo arooraa mutaabacada marna wuxuu usoo arooraa iyadoo looga jeedo ikhlaaska iyo tawxiidka marna labadaba looga jeedo culammadu waa dhacday inay marba mid ku fasiraan mawdicaana labadaba waa ku fasireen meelaha kale laftooda waxay noqon kartaa min baabi yani afraaddii cumuumka soo gudagelaysay wax ka mida la sheegaayo hal jazaau lixsaani ila alixsaan tawxiidka iyadoo lagu fasiray haddana camalka saalixina waa soo gelaya waa ixsaan marka liyabluwakum ayukum axsanu camala fudayl bnu ciyaad oo culammadii salafka ka midi waxa uu yidhi akhlasuhu wa qaaluu yaa abaa caliyin ma akhlasu waa swabo qaala ina alcamala ida kana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal waida kana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal waalkhaalisu an yakuna lilah wasawaabu an yakuna cala sunna wuxuu yidhi fudayl bnu ciyaad akhlasu wa aswabu suu idin imtixaano kiina ugu ikhlaaska badan ee ugu sawaabka badan markay yidhahdeen akhlasuu aswabuhu waa maxay wuxuu yidhi camalku hadduu khaalis yaho aanu sawaab ahayn oo allah loo saafi yeelo laakiin aanu sawaab ahayn oo sunnada ku fadhiyin lama aqbalo ee uu bidco yahay hadduu sawaab yaho sunnada waafaqsan yahay oo uu saxan yahay camalku daahir ahaan oo khaalis aanu ahayn oo allah loo saafi yeelinna lama aqbalo waalkhaalisu an yakuuna lilaah khaalisku waa inuu allah u saafi yahay oo allah loo gaar yeelaa allah oo keliya aawadii loo sameeyey wa sawaaba an yakuuna cala sunna sawaabkuna waa inuu sunnada waafaqsan yahay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam bimacnaa shirki iyo bidcatoonna waynaan lahayn ahayn qaala faahbirnii can isaaca wuxuu ninkii yidhi oo nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad iga warrantaa saacadda ama qiyaamada iga warran asaaca waa qiyaamada qaala ma lmas'uulu canha biaclama min asaa'il waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kan la weydiinayo saacadda xaggeeda wax laga weydiinayo oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam ma aha biaclama mid uga aqoon badan ma aha min asaa'ili ka weydiinaya ugama aqoon badno bimacnaa sida wakhtigeeda aanad u ogayn qiyaamadu goortay dhacayso baan aniguna wakhtigeeda aanan u ogayn baa macnuhu dhacaya qaala faahbirnii can amaaraatiha wuxuu yidhi ninkii uu yidhi fa faahbirnii iga waran can amaaraatiha calaamaadka qiyaamada ka soo horreeya iga waran waa amaaraad lagu garanaayo qiyaamadii inay soo dhowaatay qaala an talida alamatu rabbataha calaamaadka ka soo horreeya qiyaamada ee amaaraadkeeda ahi an talida waa inay dhasho ay hiya an talida waa inay dhasho alamatu addoontu rabbatahaa sayidadeeda waa inay dhasho tii sayidka u ahayd waa inay dhasho rabbataha iyo rabbaha labadaba waa loo soo naqliyaa sayidkeeda waa inay dhasho rabbaha marka la yidhaahdo rabbatahaana sayidadeeda waa inay dhasho addoontiibaa cid markaa sayid u ah dhalaysa wa an tara alxufaata alcuraata alcaala wa an tara iyo inaad aragto weeye alxufaata kuwii cagah caddaa ee aan kaba ilanayn kabaha la'aa ee alcuraata qaaqaawanaa ee alcaalata fuqarada ahaa yacni caydha ahaa inaad aragto ricaa ashaa'i adhiyaha raaci jiray yatataawaluuna xaalay isugu dherar dhiganayaan aad aragto fi lbunyaani yacni dhismaha ay isugu dheer dhiganayaan anaa kaa daardheer iyo anaa kaa daardheer yacni dadkii waxa weeye caydha ahaa aan waxba haysan ee waxa weeye dhar iyo markaa kaba mid walba ka arradna ee qaaqaawanaa ee adhyaha raaci jiray inaad markaa aragto iyaga oo guryaha isugu dheera dhiganaya anaa kaa daardheer iyo anaa kaa daardheer waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada qaala waxa uu yidhi cumar famadaa waa socday ninkii fa waanu sugnaanay mariyan wakhti dheer baanu sugnaanay mariyan waxaa loo jeedaa zamanan tawiilan wakhti dheer fa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysaa man isaa'il kumu ahaaday ka wax weydiinaya kii wax i su'aalaya kumuu ahaaday ma garanaysa qultu waxaan idhi cumar baa odhanaya allahu warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisaa cid walba uga aqoon badan ay min hayrihima qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam haada jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum haada jibriilu kani waa jibriil ataakum xaaluu idin yimi wuxuu idin yimi yucallimukum xaaluu idin baraayo ayuu idin yimi amra diinikum arrinka diinkiinna uu idin baraayo yacnii umuuraha diinkiinna uu idin baraayo ayuu idin yimi oo siduu u barayey dee su'aalahan waaweyn ee muhimka ah ee nebiga uu su'aalay calayhi salaatu wasalaam nebiguna ka jawaabay waxaa ka dhalanaysa tacliim dadka ay bartaan ashyaadaas oo si fiican u fahmaan alislaam arkaanu islaamkii aliimaan arkaanu iimaankii alixsaan ruknay alixsaan yacni inay sidaa u bartaan qiyaamada iyo calaamaadkeeda iyo qiyaamada wakhtigeedu inuu qeyb yahay kullu dalika inay markaa bartaan su-aasha wanaagsanna waxa weeye cilmiga waa ka badh xusnu su'aali nisfulcilmi ya cilmiga waa ka badh marka su'aalaha muhimka ah ee lagu intifaacayo in la weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugan yacni marka faa'iido badan baa ku sugan wakada culammada marka wax la su'aalayana waa in su'aalaha muhimka ah ee camalkii ictiqaadku ka dhalanayo waa in culammada la weydiiyaa maca alasaf dhallinyarada qaarkood su'aalahoodu waxay ku wareegayaan ashyaa fardiyaad ah iyo ashyaa camal aanu ka dhalanayn ta noocaasi waxaweye ma fiicna iyo waxyaalo marka waxa weeye laga yaabo inaanay dhicinba baa laga yaabaa marka inay su'aalaan su'aalihii ay u baahnaayeen ee cibaadaadkooda iyo ictiqaadaadkooda ku xidhnaayeen waxaa laga yaabaa su-aalin yacni waxaa laga yaabaa ashyaa fardiyaad ah hadday saasi dhici lahayd maxay noqon lahayd ashyaadii waaqicaadka ahaa ee markaysa waaqic ahaa ee ku dhex jireen ee cibaadadooda iyo ictiqaadkii ku waajibka ahaa iyo mucaamalaadkooda markaa sida badan dhacaya ee ay u baahan yihiin su-aalin baa laga yaabaa taasi waxa weeye markaa mid fiican ma aha su-aashu waa inay noqotaa su-aal naafica waa inay noqotaa marka sida su'aalaha u weydiinayo su-aalahan kullu daalika waa su'aalo naafica wax fardiyaadi kuma jirin wax la qadaraya kuma jirin waxyaalo mustaxiilaad oo la su'aalaya kuma jirin waa su-aalahay weliba ugu sii baahida badnaayeen kuwaasaa la weydiinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa ka jawaabay waxaa laga qaadanayaa malaa'igtu inay awoodi karto inay tashakul samayso oo suurad markaa eh, nin inay ku timaaddo suurad markaa nin bini aadama suuraddii iyo muuqaalkiisoo kale inay ku timaaddo inay malaa'igtu awoodi karaan waayo malakul jibriil wuxuu ku yimi suurad nin oo la arkayo ayuu ku yimi fatamasala laha basharan sawiya malakul jibriil wuxuu ugu yimi maryam suurad nin ayuu isugu soo ekaysiiyey wakhtiyada qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil wuxuu ugu iman jiray nin qurux badnaa oo dixyatalkalbi la odhan jiray muuqaalkiis iyo suuraddiisoo kale ugu iman jiray muuqaalkiis iyo suuraddiisoo kale ayuu ugu iman jiray xadiiska kollay fawaa'id badan baa laga qaataa waxaa laga qaataa saddexdan oo la ysku daray arkaanulislaam arkaanuliimaan iyo arkaanuulixsaan in laysku yidhaahdo yacni maraatib addiin alislaamiyi laysku yidhaahdo waayo akhirka xadiidka waxaa ku sugan haada jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum alfaadda qaarkoodna yucallimukum diinakum macnaahaanna waa isu tegaysa waxaa kaloo laga qaataa iimaan iyo islaam marka la laysku laro oo isku siyaaq lagu sheego laba macno inay kala noqonayaan ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca marka siyaaq waaxida lagu wada sheego islaam iyo iimaan laba macnoay kala noqdaan oo islaamkana waxaa lagu fasiraa asharaa'ic daahira shahaadada iyo arkaanta kale arkaanulislaamka ayaa lagu fasiraa iimaankana waxaa lagu fasiraa iqraarka iyo ictiqaadka lagu fasiraa an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih khayrihi wa sharih waa ka duwan marka mid ahaan la sheego ka kale aan la raacin marka ka kalena waa soo gudagala cinda alifraad iyo cinda aliqtiraan baa farqi udhexeeya waxaa kaloo laga qaadanayaa ixsaanka nooca sii muhiimsani waa ixsaan fii cibaadati illaah dadka qaarkood nooc ixsaana markay sameeyaan oo masaakiinta caawiyaan ama wax la mida ayaa la ninkaas waa muxsin laakiin ixsaanka noocii weynaa waa maxay waa ixsaan fii cibaadati illaah saas aawadeed in dadka ixsaan loo sameeyo ixsaankii kuma fasirin laakiin ixsaanka wuxuu ku fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bilixsaan alakbar ixsaankii weynida badnaa ayuu ku fasiray waxaa kaloo laga qaadanayaa saacadda ama qiyaamadu goortay dhacaysa inay qeyb tahay qaala faahbirnii can isaaca qaala ma almas-uulu canha biaclama min asaa'il bacdi baa waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa garanayay goorta qiyaamadu dhacayso awaakhira cumurihi waa loo sheegay goorta qiyaamadu dhacayso laakiin hadalkan wuxuu u yidhi macnuhu wuxuu u dhacayaa bay yidhaahdeen qaar bacdu lmutasawifa ogaalkaynu ognahay waa u simannahay malmas-uulu canha biaclama min asaa'il waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen adna waad ogtahay adna waa ogahay marka ogaalkaynu ognahay isku leebel baynu ka joognaa uma kala aqoon badnin ee waa wada ognahay taasi waa taxriif waa qowl baaila weeye sax maha baail wey saxdu waxay tahay in laga tilmaamaayo adna ma ogid adna ma ogi goortay dhacayso marka ogaan la'aanta aynaan ogayn baynu u simannahay in saa laga tilmaamayo saxd weeyaan waxaana u daliila ah riwaayada saxiixaynka ku soo aroortay ee xadiiskan ka mida in nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi jibriil akhbirnii can isaaca in nabigu ku jawaabay hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah waa riwaayo bukhaari iyo muslim ku sugan shanta qaybkay ka mid tahay baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu goortay dhacaysaa shanta umuureed ee mafaatixu mafaatixulghaybkay ka mid tahay hiya min khamsi alghayb laa yaclamuhunna ila allah allah mooyaane cid kalena ma oga markaasaa nabigu akhriyay aayaddii luqmaan ina allaha cindahu cilmu asaacati wayunazilu lghaysa wayaclamu ma fi alarxaam alaaya oo goorta qiyaamadu dhacayso yacnii lama garanaayo waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin jimcaha inay dhacayso laakiin maalintaasi jimcaha ahi sannadkee iyo qarnigee bay ka tirsan tahay bishee bay ka tirsan tahay waa qayb weeye yacnii allah baa cilmigeeda la gaara goortay dhacayso cilmigeeda allah baa la gaara waxaa jira calaamaad ka soo horreeya qiyaamada amaaraatu saaca la yidhahdaa calaamaatu saaca la yidhahdaa ashraatu saaca la yidhahdaa waa tacaabiir isku mid ah faqad jaa'a ashraatuhaa calaamaadkeedii waa yimaadeen wax ka midaa yimi marka calaamaadka ama amaaraadka qiyaamada waxay u qaybsamaan qaar waaweyn iyo qaar yaryar qaar dhacay iyo qaar dambeeya intaba waa leeyihin calaamaadka qiyaamada wax ka midi waa dhaceen waxaa ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laftiisa soo diritaanka la soo diray baa calaamaadka qiyaamada ka mid ahaa sida axaadiista qaar ku soo aroortay calaamaadka qiyaamada waxaa ka mid ahaa in waxa weeye e, qalinku faafayo oo qoraalku badanayo fashuwu lqalam waxaa ka mida nuqsaanta cilmigu nuqsaamayso waxaa ka mida jahligu faafitaanka uu faafayo waxaa ka mid a ah dumarku farabadnida ay farabadanayaan laakiin waxyaalaha qaarkood weli kamaalkii may gaadhin waase wax dhacay oo socda oo weli dhammaystirankii aanu gaadhin dumarku inay badanayaan waa jirtaa way bateenba hadda laakiin kamaalkii may gaadhinoo dee nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay gaadhi doonto wakhtii kontonka dumari yacni markaa nin qura uu maamulayo oo umuurahooda ay ula tegayaan looma jeedo wuu qabayaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa midba si ay ku qaraabaysataba inay waxa weeye markaa ninkaas ay miciin bidayaan inuu ama daafaco ama hawlo u qabto ama wax la mida ay ku wada eertaan kontonkii dumariba marka ragga aad u yaraanayo dumarkuna aad bay u badanayaan waxaa ka mida calaamaadka qiyaamadee dhacay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dab soo bixi doono xijaas ka soo bixi doona laa taquumu asaacatu xataa takhruja naarun min alxijaasi tudii'u acnaaqa alibili bibusra xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qiyaamadu kici mayso ilaa dab ka soo baxo xijaas ka soo baxo xijaas waxaa la yidhaha maka iyo madiine iyo inta u dhow maka iyo madiine iyo inta u dhow ayaa la yidhaahdaa dab xijaas ka soo baxaa ilaa uu soo baxo qiyaamadu kici mayso dabkaasi markuu xijaas ka soo baxo wuxuu ifinayaa geela busro jooga basra maaha waa busra oo shaam ka mida geela jooga qoortooda ayuu ifinayaa oo ilayskii qabanaya waa masaafo aad iyo aada u fog dabkaasi waa soo baxay wakhtigii imaamu nawowi baanu soo baxay taariikhdu markay ahayd lix boqol konton iyo afartii waa qarnigii toddobaad hadda waxaynu joognaa qarnigii shan iyo tobnaad baynu joognaa lix boqol konton iyo afar waa lix shan afar tiradu waxa weeye markaa hoos baad u soconaysaa lix intaad ka bilowdo saddexda raqamee isku xiga weeye lix boqol konton iyo afar markii hijirigu ahaa buu dabkaasi soo baxay meel madiine u dhow buu ka soo baxay ogtiisi waa dheeraatay saddex habeen iyo saddex maalmood buu baxayey imaamu nawowi wuxuu ku sheegayaa sharaxa saxiixu muslim buu ku sheegayaa dabeedna wuu gamaaray kadibna waa bakhtiyey sidii baanu u ifiyey yacni markaa ilayskiisa markaa shaam iyo lagu gudi jiray yacni marka waxa weeye oo ilaysku qabanayo marka calaamaadkii qiyaamada wax badanoo ka mid waa dhaceen waxna waa baaqi laakiin tobankii calaamadood ee waaweynaa iyagu waa baaqi oo way hadhsan yihiin waayo tobankaa calaamadood ee waaweyni wakhti isku dhow bay israacayaan wakhti badan uma dhaxaynayaan waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina awala alaayaati khuruujan طuluucu shamsi min maqribiha wa khuruuju daabati cala annaasi duxan wa ayuhuma ma kanat qabla saaxibatiha falukhra cala isriha xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayaadka bimacnaa calaamaadka qiyaamadee weynida badan waxaa ugu soo horaanbaxaysa qoraxdoo galbeed ka soo baxda waa calaamaadka waaweyn kuwa yaryaraa waxa weeyaan waxna waa dhaceen waxna waa baaqi wuxuu yidhi waxaad iga warrantaa calaamaadka qiyaamada iga warran laba calaamadood baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam an talida alamatu rabbataha waa inay addoontu dhasho sayidaddeeda dhasho yacnii tale sayidadda u ah waa inay dhasho rabbahana waa loo soo weriyaa rabbaha iyo rabbataha macnaahaan maxaa looga jeedaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen tafaasiir kala duwan bay sheegeene yacnii waalidinkaarnimada iyo cuquuqul waalidaynkaa fara badanaya marka waalidinkaarnimadu fara badato ayaad waxaad moodaysaa in hooyada tan ay dhashay inay sayidaddeediiba tahay oo iyadu addoonay leedahay ay tahay hooyadu addoon la leeyahay inay tahay oo kale ayaa loola dhaqmayaa sida yacni markaa loo dagaalayo sida loo maagayo sida loo amrayo sida marka waxa weye loogu hanjabayo yacni ubadkeedii baa waalidinkaar ku noqonaya markaasaa waxa weeye mucaamalo adag kula mucaamilayaan kaannahu iyagu ay dhaleen marka cuquuqulwaalideynka iyo waalidinkaarnimadaa badanaysa rabbatahaa marka leha waa sayidadeeda weeye waxaa laga tilmaamayaa inan markaa waxa weeye yacni markaa lahoo kale inay tahay yacni haweenay lahoo kale inay tahay oo iyadu mulkido bay ula dhaqmaysaa siday u dagaalayso u maagayso amaba markaa gacan ugu qaadaysaba rabbaha marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamaya waa sayidkeedii yacni kaannahu inuu sayidkeedii yahay yaduna addoon laleeyahoo kale ay tahay mucaamalada adagay kula mucaamilayso iyadoo sideedaba layna amray addoomaha in mucaamalo wanaagsan lagula mucaamilo haddana waxaa laga hadlayaa min xaysu lwaaqic yacnii dadka qaarkood waaqic ahaan dee sida markaa waxa weeye addoommaha ay ula mucaamilaan dee dad fara badani waxay kula mucaamilaan mucaamalo adag ma xataa ubadkooda ayna kula mucaamilayn marka cuquuqul waalideynkaa badanaya saasaa loogu shabbahaa la yidhi waa qowl qowl labaad waxaa la yidhi waxaa fara badanaya ummahaatul awlaad dumarka addoommadaha ee laga ilmo dhashado ayaa badanaya markaasaa waxa weeye dumarkii addoommada ahaa ee milkulyamiinka loogu tegaayey ee laga ilmo dhashanayay markay farabataan ayaa ubad bay dhalayaan ubadka ay dhaleen waxay joogaan maqaamkii sayidkooda yacni markaa kii lahaa ee addoontan mulkiyey meeshiisii bay istaagayaan waayo markuu dhinto dhaxalka iyagaa yeelanaya hooyadoodna waxay ka mid tahay maalkay ka mid tahay xoolaha markaa sayidku leeyahay ayay ka mid tahay looma jeedo way addoonsanayaan laakiin waxa weeye dee mulkigooday ku soo wareegaysaa laakiin markiiba way xoroobaysaa markiiba waa xoroobaysa oo dee waxa weeya inuu hooyadooda ay addoonsadaan mid u bannaan maaha ummahaatul awlaadkuna waxay ku xoroobaan bimowti asyaadihin sayidyadoodu inay dhintaan ayay ku xoroobayaan ummahaatu lawlaadku yacni markaa taasay ku xoroobayaan waatay xadiis ay ku soo aroortay man malaka daa raximin maxramin cataqa calayh ku kastoo mulkiya cid qaraabo u saaxiiba qaraabadaasina ay tahay qaraabo maxramnimo ah oo haddii lab iyo dhadig ay kala ahaan lahaayeen aynay isgeyi lahayn sharcan oo inay isguursadaan aynay u bannaanaan lahayn cid kastoo maxramkiisa cid ka mida mulkida ahaan buu markiiba u xoroobayaa uma baahna waa ah xoreeyey isagaan xorayn ku dhawaaqin buu iska xoroobayaaba dhicista mulkigiisa sidaa ugu dhacu xor noqonaya marka ummahatul awlaadku waxay ku xoroobaan bimowti asyaadihinna ciddii sayidyada u ahaa inay dhintaan bay ku xoroobaan yacni mulkiga maba soo gelayaane waxaa laga tilmaamayaa un yacni marka kaannahu taqdiiran markaysa markaa yacni markaa sida ay soo galeen laakiin calaa kulli xaal isla markiiba waa xoroobayaan oo xor bay noqonayaan labada waji baa markaa ugu eh, adharsan ama ugu fiican awjuhda culammadu ay sheegeen an talida alamatu rabbataha ama rabbaha calaamadda labaad ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wa an tara alxufaata alcuraata ricaa'a ashaa'i yatataawaluuna fi lbunyaan waa inaad aragto kuwii arradnaa ee qaaqaawanaa ee cagaha caddaa aan kaba qabin ama aan kaba illanayn ee kabaha la'aa ee caydha ahaa ee adhyaha raaci jiray oo dhismayaasha markaa ku beratamaya oo isu dhara dhiganaya dhismahaygaa kaa dheer iyo cimaaradaydaa kaa dheer iyo daartaydaa kaa dheer fooqyay dhisanayaan fooqyadaasay ku tartamayaan maalkiibaa badanaya dabeedna markaa waxa weeye markuu maalku bato ayaa markaa dad fuqara ahaabaa waxay noqonayaan waa tannaadayaanoo akhniya bay noqonayaan dad hodanna ah oo maalqabeennaa bay noqonayaan taasina waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada ficlanna waxa weeye taasi waa dhacday oo dad badanoo fuqara a ah baa noqday yacni marka akhniyo noqday iyo hodanna noqday waa shay waaqicoo markaa dhaca ficlanna dhacay haddii la eego waddannadan markaa khaliijka ee sacuudiga iyo imaaraadka iyo waxa weeye kuweyd iyo meelaha la midka ah waagii hore dee waxay ahaan jireen wadanno markaysaga fuqara bay ahaan jireen meelo saxraaya isaga badnayd oo lama degaan ah faqriga ayaa markaysaga aad iyo aad u badnaa dad waxaystay waa jireen laakiin may badnayn majoritiga dadku waxay u badnaayeen fuqaraa bay u badnaayeen faqriga ka jirayna aad iyo aad buu u darnaa aad iyo aad ayuu u darnaa waa tii waa ay dhacday culammada markaas soomaalidu inay fatwootay waagii hore markaysagaa intaan shidaalka la soo saarin ka hor mar baa jirtay culammadii soomaaliyeed ay fatwoodeen zakada in la naqliyo iyadoo madhabka shaaficiyadu qabo inaan sakada la naqlin ee beledka markaa maalka lagu haysto in waxa weeye markaa fuqarada joogta la siiyo iyadoo asalku sidaa yahay ayay waxay fatwoodeen lidaruura in zakada loo naqliyo ila alxijaaz oo iyo madiina fuqarada joogtaa loo geeyo si aynay gaajo ugu dhiman fatwada caynkaasi qadiiman waa soo baxday culammada soomaalida ayaana markaysaa fatwootay waxaanay ahayd waagii hore aan shidaalka la soo saarina faqriga darani markaa uu meesha ka jiray ayay markaa ahayd yacani waa shay waaqico markaa jira weeye waxaa jiri jirtay mar eh, kimista lagu soo dubo masar la keeni jiray maka iyo madiine iyadoo jawaanna ku xidhan oo bakhaarada la dhigi jiray dabeedna dadka loo qaybin jiray ilaa xajka kale lagu sugi jiray kimista masar baa lagu soo dubi jiray jawaannaa lagu soo cabbayn jiray bakhaaro waaweyn oo maka iyo madiine a ah baa la dhigi jiray dadka waxa weeye subxii waxaa la siin jiray xabad xabad kimisaa la siin jiray kimista caynkaasa dabeed biyahay ku qoysanayaan ha iska qallasho biyaha lagu qoysanayaa yacni waxa weeye zamzamkaas ayaa marka hadday zamsam helaanna marka ay ku qoysanayaan maka cidda joogtaa zamzamka waa helaysaye haddii kalena waxa weeye markaa biyaha kale ay ku qoysanayaan dabeedna waa cunayaan min mawsim alxaj ilaa mawsim alxaj baa lagu sugi jiray yacni waxa weye xajka xajkiisa yacni marka ayaa lagu sugi jiray faqri aad iyo aada u daran ayaa markaa jiray qisooyin markaysaga markaa badan oo mawduuca ku saabsan ayaa markaysaga jirta laakiin intaynu sheegnay waa tusaale laakiin wax ka badan ayaa jira marka calaa kulli xaal calaamadani waa dhacday waa calaama waaqica yacni dhacday weyi maantana waxaa markaa laga dhisaa cimaaraadka laga dhisaa waa cimaaraad yacni aad iyo aad u dhaadheer oo lagu tartamaayo yacni markaa khaliijku berdhaweed ay isu yimaadeen ay yidhaahdeen waa in caalamka daarta ugu dheer aynu yeelannaa haddaynu khaliijka nahay markay yidhaahdeen daarta ugu dheer waa inaanu yeelanno ama fooqa ugu dheer caalamka haddaba fi lcaalam kulli ayaa markaa qolo waliba waxay doontay haddaba marka iyadu inay sii qaaddo way isla qaateen marka hore taas qolada imaaraadku gaar bay u bilaabeen qolada sacuudigu gaar bay ubil qolo waliba gaar bay u bilowday iyaga laftoodii baa is yacni marka waxa weeye goolka si aad adigu u dhaliso yacni waa in marka kaagu sii dheeraada weliba calaa kulli xaal taasi waxa weeye waa calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay marka calaamaadka qiyaamadana waynu sheegnay wax ka midin inay dhaceen waxna ay dambeeyaan calaamaadka qiyaamada toban calaamo ayaa ugu weyn tobankaa calaamadood ee ugu waaweyn calaamaadka qiyaamada iyagu waa baaqi waa hadhsan yihiin wax ka midi may dhicin tobankaa calaamadoodna nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii xudayfat ibnu asiid ayuu ku sheegay ee muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu uhi kunnaa natadaakaru saaca meel bay fadhiyeen saxaabada qaarkood dabeedna markaa faallay samaynayeen nebigaana soo maray buuri wuxuuna weydiiyey maxaa markaa waxa weeye a ka mudaakaroonaysaan ama a ka faalloonaysaan a sheegsheegaysaan waxay dhaheen kunnaa natadaakaru saaca qiyaamada ayaannu markaa iska waraysanaynay oo aanu ka mudaakaroonaynay qaala inaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashra aayaatin fadakara addukhaana waaddajaala waaddaabata markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu kici mayso ilaa horteed a aragtaan toban markaa calaamadood toban calaamadood ilaa aragtaan qiyaamadu ma kacayso tobankii buu nebigu taxoo sheegay markaasuu wuxuu sheegay addukhaan qiiqa faartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin wuxuu sheegay dajaal buu sheegay wuxuu sheegay qoraxdoo galbeed ka soo baxda ayuu sheegay qoraxdaynu u barannay inay mar walba bari ka soo baxdo mar baa jiri doonta halkay ka dhacday dib uga soo noqon doonto ay galbeed ka soo bixi doonto calaamaadka waaweyne qiyaamaday ka mid tahay dajaal inuu soo baxo ayaa ka mid oo la soo daayo wuu xidhan yahay dajaal waa jiraa wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam waa jiray xadiiskii tamiim addaari baa sheegaaye jasiiradaha qaar buu ku xidhan yahay xadhiggaa laga soo furi doonaa yacni waa fitnada ugu weyn dajaal yihi yacni waa acdamu fitna waa fitnada ugu weyn dad fara badan buu lumin doonaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa dajaal maqlaa ha ka fogaado falyan'a canhu fawallaahi ina arajula layaأtiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud ay soo wariyeen ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninbaa u tegaya isagoo isu qaba inuu mummi yahay buu u tegayaa dajaaloo la kulmayaa markaasaa buu raacayaa shubahaadka uu ninkaasi sii daynaya daraaddeed ee wax luminaya cirku odhanaya roobka soo daa markaasaa dadkaa lagu imtixaanaya markaasaa cirku da'aya dhulku ku odhanayaa nabaadka soo saar markaasaa waa lagu imtixaanayaa dadkaa lagu luminayaaye nabaadkiiba isla markiiba soo saaraysaa dhulku ku odhanayaa kunuustaada iyo khasnadahaaga dabadda u soo saar markaasay soo saaraysaa macaadintii iyo khasnadihii qoluu soo marayaa siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa dajaal ay rumaynayaan oo raacayaan inuu ilaah yahay ay u rumaynayaan markaasaa isla markiiba xoolahoodu ay shishlaanayaan oo ay markaa dararayaan waa lagu fitnaynayaa dadka qaar kaleu soo maraya markaasay beeninayaan odhanaya ilaah ma tiid markaasaa waxa weeye xoolahooda markiiba baruurta laga siibaya ay noqonayaan caataweyda noqonayaan kullu dalika waa fitan dadka lagu imtixaanayo wa fitna cadiima kullu dalikana nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiista sixaaxay ku soo aroortay markaa dajaal arlada waa marayaa yacni waxa weeye yuhuuddu waa raacayaan dadka marka waxa weeye ahlulbidacuna waa u nugul yihiin raacitaankay raacayaan oo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam khawaarijtu inay mar walba soo baxayaan haddana gam laga siinaayo kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic ilaa labaatan goor mala nebigu waa ku celiyey xataa yakhruja fii ciraadihim addajaal ilaa khawaarijtaa dhexdooda uu ka soo baxo dajaal ka soo baxo dhexdooda xadiiska ibni maajah wakhayruhu baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen waa quweeyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysay marka ahlubidacu waa u nugul yihiin raacista dajaal ay raacayaan waayo marka horay fitnaysnaayeen oo bidco ku fitnaysnaayeen waddada yarina waddada weyn bay kugu ridaa marka dajaal baa ka mid a dajaal marka dambe ciisa bnu maryam baa dili doona sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamada waaweyn waxaanu sheegnay qiiq markaa samada markaa qarinaya ama daboolaya fartaqib yowma taati asamaa'u bidukhanin mubiin waxaa ka mida ah daabadda noole afar adduun lahoo soconaya oo dadka la hadlaya akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen baa intan dambe aayadday ku hadlaysaa dadka waa calaamadinaysaa gaal iyo muslimba cid ka carartaa kama baxsanayso cid eryataana gaadhi mayso waxaa ka mida ah qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo waxaa ka mid a ciisa bnu maryam inuu soo dego waxaa ka mida ya'juuj iyo ma'juuj in oodda laga soo qaado la soo daayo ciisa bnu maryam waa la rafciyo samaawaadka la qabadsiiyey ma dhiman ciisa bnu maryam ee waa nool yahay bal rafacahu allaahu ilayh allah baa kor yeelay isagoo markaa jasadkiisii iyo ruuxdiisiiba dhan yihiin oo sidiisii u nool baa la qaaday samaawaadkaa la korsiiyey samadu ku nool yahay aakhiru zamaanka waa la soo dejinaya ciisa bnu maryam baa soo degaaya daadna waxa weeye wuxuu ku camal falayaa oo ku dhaqmayaa oo ku cibaadaysanayaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dajaal buu raadsanayaa mar alle markuu arko ayaa dajaal buluudka laga qaadayaa sidai milix shubantoo kale u noqonayaa caguhun buu wax ka dayayaa ciisa bnu maryam waa eryanayaa siduu markaa u eryado baabulud meesha la yidhahdo ku gaadhayaa halkaasuu dabeedna markaysa waranka ka taagaya murjiska ama waranka ayuu ka taagayaa dabeedna markaysa halkaasuu ku dilayaa dajaal ku dilaya waxaynu sheegnay lix calaamadood soo maha addukhaan iyo addajaal iyo addaaba saddex duruucu shamsi min maqhribiha afar nuzuulu ciisa bni maryam shan khuruuju yajuuj wamaajuuj lix saddex dhul go' baa ku xiga alaasatu khusuuf khasfun bilmashriq wa khasfun bilmaqrib wa khasfun bijaziirati alcarab saddex dhul go' meel bariga ka midi waa go'aysaa baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam meel galbeedka ka midina waa go'aysaa meel jasiiratulcarab ka midina waa go'aysaa marka meesha bariga ka midi jasiiratulcarab way ka baryaysaa meesha galbeed ka midina jasiiratulcarab way ka galbeedaysaa meel jaziirat lcarab ka midna waa go go'aysaa saddexdaa dhul go' ayaa dhacaya iyaguna calaamaadka waaweyn bay ka mid yihiin wa aakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan tasuuqu annaasa ilaa maxsharihim tobanka calaamadood waxaa ugu dambeeya dab ka soo bixi doona cadan siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabkaasoo dadka markaa kaxayn doona oo ardulmaxshar u kaxayn doona maxsharka waxaa loo jeedaa shaam xagga iyo shaam buu u kaxaynaya u ulayaa dabkaasi waa ballaadhanaya markuu soo baxo dabeedna dadkii waa ku soo soconayaa dee qof waliba markuu dabka arko horuu uga soconayaa si aan dabku u soo gaadhin ila waa dab soconaye nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tabiitu macahum xaysu baatuu wa taqiilu macahum xaysu qaaluu laba waqti baa dabkaasi ka joogayaa dadka waanu ku soo soconaynin waa wakhtiga habeenkii markay seexanayaan waa ka joogayaa dabkaas tabiitu macahum xaysu baatu halkay habeenkii baryayaanee seexanayaan markaa waa ka joogayaa kuma soo soconaayo wa taqiilu macahum xaysu qaaluu markay qaylulaysanayaanoo gadiidkii ay yaro nasanayaanna markaana waa ka joogaya xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey buu ku jiraa aakhiru lxadiid xadiiskaasina aakhirka xadiisku ku sugan yahay xadiiskaasina waa xadiiskii xudayfat bnu asiid aynu soo marray aynu sheegnay usayd maaha waa asiid muslim baa saxiixa ku soo wariyey tobankaa calaamadood wax ka midi ma dhicin mucaasiriinta bacdi ka mida waxay yidhaahdeen yaajuuj iyo maajuuj waa soo baxeen oo waa shiinaha laakiin qowlka noocaasi waa khalad sax ma aha ahlucilmiga sidaa yidhi waa zallo ka dhacday waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam goorta ya'juuj iyo ma'juuj ay soo baxayaan ee la soo daynayaa inay tahay marka ciise bnu maryam joogo inay markaa tahay waxaana caddaynaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey inta ka horraysa sadigii lagu xidhay ku xidhan yihiin sadigaa ma soo dhaafayaan jaynuhu waxa weeye meeshay doonaan bay maraan adduunyada meeshay doonaan bay ka tagaan sharikaadkoodu meeshay doonaan bay ka shaqeeyaan yacni markaa ciddii doontaa markaysaga u tagtaa ciddii doontaa ka timaadda niman meel ku xidhan oo aan wax cidina u gelin cidina ka soo bixin ma aha marka yaajuuj iyo maajuuj way xidhan yihiin iyagu oo meel bay ku xidhan yihiin saddi bay ku xidhan yihiin goortay soo baxaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay soo marayaan bad yar oo tabariye la yidhahday soo marayaan intooda horaa fuuqsanaysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey siduu sheegaayo baddii bay cabbayaan inta horaa ka laacaysa kuwa dambe waxay soo marayaan baddu bad weyn ma aha waa badaha yaryar bad ka mid a ah, laakiin waa bad intooda hore markay fuuqsato intooda dambe waxay soo maraysaa iyadoo meeshii aan wax biyi ku jirin markaasay odhanayaan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam halkan biyaa ku jiri jiray halkan biyaa ku jiri jiray xadiiska nawaas ibnu samcaan ama simcaan siinka kordhig iyo hoosdhigba way sheegeene waxa uu sheegayaa awxa allaahu ilaa ciisa bni maryam muslim baa saxiixa ku soo wariyey ilaahay wuxuu u waxyoodaa ciisa bni maryam marka ya'juuj iyo maajuuj soo baxaan dabeedna wuxuu yidhaahdaa ilaahay inii akhrajtu cibaadan laa yadaani liaxadin faxarris cibaadii fi tuur anigu waxaan soo saaray addoommo ii sugnaado addoommo aan leeyahayoo cid awood iskaga daafici karto bini aadami aynay jirin laa yadaanii liaxadin faxarris cibaadii fi tuur addoommadayda mu'miniinta waxaad ku ilaalisaa yacnii tuuru saynaa markaysaga geli ama jinsu duur laga tilmaamayo ama tuuru saynaa khusuuskeeda looga jeedo intii mu'miniinta la joogtay in laga tilmaamayo ama ka agdhoweyd markaasay dabeedna isweer ka qabtaan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu buurihii geliyo ama buurtii geliyo iyo agagaarkeedii baa ya'juuj iyo ma'juuj isweer ka qabtaan markaasaa waxa weeye yacni markaa cuquuba markaa lagu sallidaa xagga ilaahay dabeedna mar keliyay wada dhintaan mar keliya bay ya'juuj iyo ma'juuj ay wada dhimanayaan marka in lahe ya'juuj iyo ma'juuj waa soo baxeenoo tataarkii bay ahaayeen siday qaarkood yidhaahdeen ama la yidhaahdo waa soo baxeenoo waaba jaynaha yacni waa arrin khalata oo aan sax ahayn dadka qaar waxay yidhaahdaan waa caqlaaniyiin ahi adduunyadii waa la maray yacni siyaaxa la sameeyey meel walba waa laga soo wareegay ummad fara badani meelay ku xidhan tahay lama arag marka maadaama ay sidaas tahay yaajuuj iyo maajuuj inay soo baxeen bay noqonaysaa qatcan ama jayna ha la yidhahdo ama tataar ha la yidhahdo hadalkaasi sax ma aha waa hadal jaban arrinka allah iyo rasuulkiisu inoo sheegeen oo ah yaajuuj iyo maajuuj iyo saddi inay ku xidhan yihiin iyo aakhiru zamaanka in la soo daynaayo nebiguna sheegay wakhtiga ciisa bnu maryam in la soo daynayo ooda laga qaadaayo sidaas iyadaa uu tilmaamay waa in sideeda loo rumeeyaa walow inagu xawaasteenna yaynaan ku haleelinoo ku arkin been in la yidhahdo arradoo dhan baa la soo maro wax alla waxaa ku sugan waa loo warhayaano waa arrin qalada waayo allah qaadir wuxuu ku yahay iyadoo qayb arlada ka mida ay ku sugan yihiin inuu dadkaba ka indhasaabo waa inay qaybta arag oo laga qariyo laga xijaabo marka shayga waxyiga laynoogu sheego xawaasteenna kumaynaan arag yacni marka in lagu lagu markaa lagaga hor yimaado maaha waa in waxyiga la qadimaa waxyiga la rumeeyaa sidiisa loo raacaa loo ictiqaadiyaa xawaasteenna yaanan ku haleelin be waajibku saas yeela buuyi waajibku sidaas weeyaan xadiiska waxaa ku sugan cumar markuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhi atadri man isaa'il waxa uu cumar yidhi allahu warasuuluhu aclam aan ka hormariya xadiiska waxaa ka horreeya hadalkaas famadaa falabisnaa maliyan zaman dheer baanu sugnay riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa saddex markaa maalmood dabadeed inay tahay goortan cumar su-aasha uu nebigu weydiinayo calayhi salaatu wasalaam haddaba riwaayaadka qaar baa soo arooray oo sheegaya markuu ninkii tegey inuu saxaabada ku yidhi marka waxa ninka marka waxa weeye yacni markaa u yeedha ama hadal la mida deedna laga daba tegey deedna la waayey deedna nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu jibriil ahaa marka isla markii inuu saxaabada u sheegay markay ninkii ka daba tageen ee waayeen iyo in cumar yidhi wakhti baanu sugnayn zaman dheer oo saddex maalmood dabadeed riwaayaadka qaar ay sheegayaan oo deedna nebigu markan u sheegaayo intuu cumar weydiiyey see loo kulminaya ahlucilmigu waxay dhahaan waxaa loo kulminayaa waxaa lagu xambaarayaa qisadu markay dhacday dabadeed in cumar markiiba tegay isagu saxaabada kale warkii uu nebigu u sheegayna inaanu ogeyn dabeedna mar kaloo dambe inuu nebigu weydiiyey cumar dabeedna markaa cumar uu yidhi allahu warasuulu aclam dabeedna nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam saasaa lagu kulminayaa oo lagu jamcinaya labada riwaayo nebigu wuxuu ku yidhi yaa cumaru atadrii man isaa'il ma garanaysaa kumuu ahaa ka wax weydiinayey cumar wuxuu yidhi allahu warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisaa uga aqoon badan cid walba ay min hayrihima waxaa laga qaadanayaa ruuxu wixii aanu garanayn inuu isku kallifin ee uu yidhaahdo allaahu aclam ama allahu warasuulu aclam saxaabaduna aad bay u isticmaali jiray inay yidhaahdaan allahu warasuuluhu aclam axaadiis badan bayna ku soo aroortay ha yeeshee bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen markuu nebigu geeriyooday dabadeed allahu aclam keliyaa la odhanayaa xadiiskii cabdullaahi ibn mascuudna waa u deliishadeen oo tilmaamayey inuu cabdullahi ibn mascuud uu yidhi waxaa garanaysaan ka jawaaba waxaydaan garanaynaa allahu aclam dhaha marka culamada qaar baa waxay yidhaahdeen allahu wa rasuulu aclam lama odhanaayo markii uu nebigu geeriyooday dabadeed laakiin sidaa saxani waa tafsiilka culammada qaarkood ay sheegeen oo alcallaamata ibnu cuthaymiin wahayruhu ay markaa tilmaameen oo ah marka waxa weeye wixii umuur diiniya ah allahu wa rasuulu aclam sidii markuu nebigu noolaaba loo odhan jiray ayaa markuu geeriyooday dabadeedna loo odhanayaa haddii allahu aclam la yidhahdana waa kifaaya haddii allahu warasuuluhu aclam la yidhaahdana umuuraha diiniga ah waa sax qalad male haddaba bacdi culammada ka mid ah waxay yidhahdeen saxaabadu may odhan jirin markii nebigu geeriyooday dabadeed allahu warasuuluhu aclam taa nadar baa ku sugan waayo axaadiis kala duwan bay ku soo aroortay ee aahaar iyagoo saxaabadu isticmaalaya bacda wafaatihi markuu nebigu geeriyooday dabadeed inay allah wa rasuulu aclam yidhaahdaan yacni marka axaadiis kala duwan bay ku soo aroortay cumar laftiisana waa ka soo aroortay oo maruu ka qisooday yacni markaa xudaybiye iyo arrinkii ka qisooday inay xudaybiye ahayd baan filaya wuxuu ihi facajibtu bacdu min jur'atii cala rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wallahu warasuulu aclam saxaabada qaarkood oo markaysaa iyaguna tacbiirkaa isticmaalayna waa jiraan allahu warasuulu aclam aahaar kala duwan bay ku soo aroortay marka umuuraha diiniga ama alumuur sharciya markuu nebigu noolaa iyo bacda wafaatihi mid walba allahu warasuulu aclam in la yidhaahdaa waa sax dhibina kuma sugnaa waayo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam nubuwadii ugu sifaysan yahay iyo risaaladii ayuu cilmigiina ugu sifaysan yahay uu ku sugnaa markii horeba laakiin umuuraha adduunye dhacaaya nebigana calayhi salaatu wasalaam aynaan haynin daliil sheegaya in loo sheegay inay saasi dhici doonto waxaa la odhanayaa keliya allahu aclam waxaa adduunyada hadda ka dhacaya inay dhaceen xataa haddii nebiga loo sii sheegay inay dhici doonaan inay dhaceen dee ma oga haddaan looga sheegin shaygaasi inuu dhici doonana waaba ka sii daran tahay markaa sidaas aawoodee fi lumuuri dunyawiya lama odhanaayo allahu wa aclam bacda wafaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa ma odhanayno laakiin allahu aclam keliya la odhanaya laakiin umuurta sharciga ah ayaa la odhanayaa allahu warasuuluhu aclam la odhanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk